بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq ulmaraam khaasatan waxaanu maraynay kitaabkii janaa'ista janaasadii axkaamteedana markaa looga hadlaayey waxaa noogu soo dembeeyey xadiidkii imra waxaa noogu soo dembeysay xadiidkii qisadii gabadhii masaajidka xaaqi jirtay ee inta ay dhimatay saxaabadu ay duugeen rasuulkana aysan markaa u sheegin markii dambana nebiga waa su'aalay oo wuxuu yidhi ayna fulaana away heblaayo markaasay dhaheen way dhimatay rasuulkii ilaahayo maxaa iigu soo sheegi weyseen buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam waaba ayagoo amarkeeda iska yaraystay qabrigeeda i buu yidhi rasuulka waa la tusiye waa la ku tukaday sala allahu calayhi wasalam muslim wuxuu ku siyaadiyey inuu rasuulku yidhi qubuurahani madow baa laga buuxiyey eheladooda laakiin ilaahay baa ku iftiimiyey salaadayda aan korkooda ku tukaday wa can xudayfata radia allaahu canhu xudayfa waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yanhaa mid reebaa can innacyi buu reebi jiray rawaahu axmed watirmidiyun waxasanahu wuu xasaniyo xadiidku waa xadiis xasana wuxuuna tilmaamayaa nacyiga waxaa lagu magacaabo inuu nebigu reebay sala allahu calayhi wasalam tacsiyeyntii khabargeeriyaadka oo la cilaamiyo ileen dhaqan bay lahaan jireen mar allaala markuu qof dhinto ayaa meel dheer inta la koraa la naadinayaa dada inta farda loo dhiibay intay baxaan baa suuqa lagu dhex faafinayaa hebelkiisaa ahaabaa dhintay hebelkii nooca ahaabaa dhintay ninkii cadiimka ahaabaa saa ah macnaha waa khabargeeriyaadka sheegitaankii waxyaabaha noocaas ah ayuu nebigu diiday sala allahu calayhi wasalam waa sida maanta jirtay in badan bay dadku gobol ka mida isticmaalaanoo raadiyaasha joornaano qofkii sawirkiisaa la soo qaadaa meel baasaa loo dhigaa maantao dhan xaaladaasaa la samaynayaa arrinta noocaas ah ayaa nebigu uu reebay sala allahu calayhi wasalam khaasatan haddii fakhri iyo faanfaan iyo waxyaabo takaburnimiyi qofkii oo laga dhigaayo arrin noocaas oo kale ah haddii markaa loola jeedo ama haddii qabargeeriyaadka la iclaamiyo si ay dadka uga soo qayb galaan salaadii janaasada dadkuna ay markaa bataan salaada janaasada tukitaankeedii intii aaska ka qayb qaybgelaysay ee wixii markaa la mid ah way fiicnaan layd sida noo soo socotaa amaa maanta qofkaan shaqana ku lahayn imaanayninna qabargeeriyaadkii wax noocaasoo kaleo jaahiliintu ay samayn jireen baa markaa mamnuuca ana nabiya sal اllahu calayh wasalam kaana yanhaa mid reebo ayuu ahaa oo ummadda ka celiya can nacyi nacyiga xaggiisa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam naca wuxuu qabargeeriyaadkiisii sheegay annajaashiy ninka najaashi lagu magacaabo annajaashiya oo filyowmi maalintii alladii maata fiihi uu dhintay wa kharaja bihim wuu la baxay dadkii ila almusal makaanu tukadka fa safa bihim waa uu safay intaa kadib wa kabbara wuxuu u kibaartay calayhi korkiisa arbacan afar takbiirood muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa saan hadda soo tilmaanay nacyiga bacdamaa nebiga uu diiday asagana khabargeeriyaadkii najaashi uu iclaamiyey rasuulku wuxuu ugu talagalay say dadka salaada uga soo qayb galaan najaashi nin qiimo badan buu ahaa markii muslimiinta maka lagu cadaabiyey oo ay ka kala carreen waatay xabasho tageen waa ninkii si fiican u soo dhoweeyey waa ninkii raadigii iyo deganaanshaha iyo inay meesha degaan siiyey waa ninkii ilaahay sabab uga dhigay inay amni ku noolaadaan ayna diintooda si xoriyada markaa ugu camal falaan maalintii uu dhintay rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaalkii baa dhintee kasoo baxa buu yidhi nacyigii buu sheegoo qabargeeriyaadkii najaashi yuu nebigu iclaamiyey sala allahu calayh wasalam fi lyowmi aladii maata fiihi waana maalintii uu dhintay najaashi wa kharaja bihim ila almusalla makaanu salliga iyo meesha lagu tukanayuna ula soo baxay dadkii ila almusalla fa safa bihim markaasuu safay dadkii way safteen si ay salaada janaasada u tukadaan wa kabbara calayhi arbacan afar buuna nebigu takbiirtay oo allahu akbar buu markaa yidhi salaaddii janaasada najaashi wuxuu ku dhintay dhulka dad saas ahoo muslimiin ahna ma aysan ku sugnayn qofku haddii la ogaado inaan lagu tukan salaad janaase ah meel ay muslimiin joogto ku tukatana la waayo amase aynan maga lagu tukanoo markaa la aasana waxaa muslimiinta inta kala waajib ku noqonayso u fiican inay u tukadaan salaad lagu magacaabo salaada janaasada qaa'ibka ah asagoo maqan baa markaa loo tukanayaa nebiga sala allahu calayh wasalam xaaladdaasuu tilmaamay waana u tukaday ninka muslimka ah ee gaalada dhexdooda ku dhintay wa kabbara calayhi arbacan afarna waa u takbiirsaday nebiga muttafaqun calayhi marka khabargeeriyaadkaa uu diidayna waa midkaan soo tilmaamna nuufaanka iyo faatirkii waxyaabaha ku suganoo laysaga soo qorqoro jooraalada iyo tiiviyada iyo waxyaabaha markaa la mid ah amaa middaa nebiga uu tilmaamay uu sheegayna waa si uu dadka ama qofka uu u helo dad salaadiisa janaasada ku tukada oo la isugu yimaada aaskiisana markaa aad uga qayb gala wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo odhanaya maa min rajulin rajul ma jiro naagna waa lamida oo muslimin muslim ah oo yamuutu dhinta fayaquumu ay u istaagaan calaa janaasatihi janaasadiisa arbaciina rajulan afartan nin laa yushrikuuna billaahi aan ilaahay shay-an ugu sharigeynin subxaana wa tacaala muwaxidiin ah towxiid xaqiiqa qalbigooda ku jira ilaa shafacahum allahu ilaahay waa uga shafaacaa fiihi gudihiisa rawaahu muslim ilaahay waa uga shafaaco aqbala ilaan salaada janaasada macnaheeda ninkan baa ilaahay loo weydiinaya ama qofkan dhintay inuu u shafaaco marka dadka afartan hadday gaaraan oo rabbigood aysanna u shariig yeelin subxaana wa tacaala ilaahay waa uga aqbalaa waxay markaa u weydiiyeen shafaacadii ay markaa uga dalbeen ilaahay iyo baryihii ay u baryeen inuu u naxariisto ilaahay wuu ka aqbalaya subxaana wa tacaala ibni cabbaas wuxuu leeyahay samictu nebiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya maa min rajulin rajul ma jira muslimin muslim ah oo yamuutu dhinta fayaquumu ay u istaagaan calaa janaasatihi janaasadiisana arbaciina rajulan afartan rajulo laa yushrikuuna billaahi shay'a ilaahay aan u shariig yeelin oo aan rabbi wax la wadaajin cibaadadiisa muwaxidiin ahoo qalbiga towxiid ikhlaas ah oo saafiya uga jira ilaa shafacahum allahu fiihi ilaahay waa uga shafaacayo waa uu ka aqbalaa wixii ay u weydiiyeen waana uga shafaaca subxaana wa tacaala wa can samurata bin jundubin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday waraa'a annabiy nebiga gadaashiisa sala allahu calayhi wasalam calaa imra'atin naag maatad dhimatay fii nifaasiha umusheeda waa nifaaskay ku dhimato way umul raacday fa wuu istaagay nebiga wasdahaa dhexdeedu istaagay muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa dumarka umulaha ah ee umul raaca waa lagu tukanayaa salaada janaasada dumarka mar allaala marka salaada janaasa lagu tukanayana dhexduu iska istaagayaa qofka imaamka ah bedelmaa rajulka madaxa agtiisa laga istaago naagta dhexdaa laga istaagaa salaada janaasada samura bin jundub wuxuu leeyahay radia allaahu canhu qaala sallaytu wara'a annebiy nebiga gadaashiisaan ku tukaday sal allahu calayh wasalam calaa imra'atin naag dusheed oo maatad dhimatay ayuuna ku tukanayay rasuulka waxayna u dhimatay fii nifaasihaa nifaaskeeda umushay markaa ku dhimatay fadhiyey faqaama wasahaa dhexdeeduu nebigu istaagay sal اllahu calayh wasalam bartamuhu markaa ka istaagayaa imaamka qofka marka salaada janaasada lagu tukanayo qof dumar ah qofka ragga ahna madaxa agtiisaa laga istaagayaa muttafaqun calayhi marka salaada janaasada inay tahay shay muhiim ah yuu markaa xadiidku noo tilmaamayaa gabdhaha marka lagu tukanayo dhexda laga istaago wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad sallaa waa uu tukaday rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam calaa ibnay baydaa'a ay cadday naagta la yidhaahdo labadeeda cunug filmasjid buu kula tukaday salaada janaasada xadiidku wuxuu ku yimid markii sacad ibna waqaas uu dhintay ya caaisha waxay tidhi meel eh, ku soo dhintayna cawaaliyadii meelaha kore ay tidhi masjidka noo soo geliya si aan ugu tukado ayadii ummahaatulmu'miniinta dumarka kale say markaa ugu tukadaan masaajidka ha la soo geliyo dad baa aad ugu inkiray caaisha ilaa nebiga sal allahu calayhi wasallam salaada janaasada sida hadda aan tilmaanay najaashi bannaanku u baxay meel waxaa jirtay ee dhinacaho inta laysugu keena ama loo dhiga janaasada loogu diyaariyo rasuulku uu kula tukan jiray sal allahu calayh wasalam laakiin waxay tilmaamaysaa caaisha marmar in nebiga uu ku tukan jiray salaada janaasada masaajidka laakiin inta badan meel qaasa in loo sameeyo ayaa aad iyo aad u fiican marka caaisha markii arrintaa lagu inkiray ayaa waxay tiri wallaahi laqad sallaa ilaahay baan ku dhaartaye waa tukaday rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam calaa ibnay labadii wiil oo baydaa ay dhashay gabadhii cadday la oran jiray filmasjidi masaajidkuu markaa kula tukaday waa sahl suhayl labadaa wiil waxaa lagula tukaday bay leedahay masaajidka maxaad u inkiraysaan bay ula jeedaa marka maxaad u diidantihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam maxaa idin ilowsho dhoweeyey bay leedahay caaisha degdeg baad wuxuu ilowdaani waayo mtaqaanaa baydaa fi lmasjid buu labadeedii wiil rasuulka kula tukaday sal اllahu calيh wasalam salaada janaasada rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wa can cabdiraxmaan bin abi layla qaala wuxuu yidhi kaana zayd ibnu arqam wuxuu ahaa yukabbiru mid u kibaarta oo u takbiirsada calaa janaa'izina janaasooyinkeena arbacan afar calaa janaa'izina arbaan macnaa afar takbiirood waa inta badan sida maanta la sameeyo wainahu kabbara calaa janaasatin khamsan shan buu janaaso u takbiirsaday maalin fasa'altuhu waan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yukabbiruhaa mid u kibaarsada shanta rawaahu muslim waalarbaca xadiidka wariya waa xadiid saxiixa afar in laga yareeyuunbaa daran oo afar inta khaalibka ah oo marka ugu horaysana faatixada lagu afriyo marka labaadna nebiga lagu salliyo marka saddexaadna meydka loogu duceeyo ta afraadna lagu salaamo noqsado laakiin kolkol way dhici jirtay in looga badiyo waxaa soo aroortay sagaal takbiirood in qof loo takbiirsaday waxaa noo imaan doonta lix intaasoo dhan way jiraan laakiin sida haalibka ah afar takbiirood baa loo xirtaa oo loo kibaarsadaa salaada janaasada rukuuc iyo sujuud ma laha saa darteed baa ninkaa dhintay iyo qofkaa dhintay yaa ilaahay looga shafaaco weydiinayaa oo la leeyahay ilaahayo maskiinkani u nacariiso waayo camalkiisii waa la khatimay salaad ma tukan karo ma soomi karo wax kaloo sadaqaa ma baxsan karo ilaa wuxuu horay waqfu samaystay maahane wixiisoo dhan waa la khatimay marka qofka safraaya safarkana aadaaya waxbaa la ysugu dardaraa kii boqol siiye iyo kii rooti u soo gada iyo kii yidhaahda intaan jidka ku mar iyo waa qofka musaafirka ah kanna waa musaafiroo safarkiisa bariis iyo lacagna wax kama tarto bacdamaa saas ay tahay yaa masaajidka la keenaa ama goobaha lagu tukado jiro ilaahay baa gargaar iyo naxariis looga weydiiyaa subxaana wa tacaala saasay markaa u dhigan tahay safar buu u socdaa aan laga soo noqonaynin safar dheer buu u socdaa sahaydu waa yar tahay haddii la dhiilaa lacag waxa laysugu sii dardarana waxba anfici mayso saa darteed baa salaada janaasada loogu tukanayaa qofka cabdiraxmaan ibn abilayl wuxuu leeyahay kaana zayd ibnu ardam yukabiru calaa janaa'izinaa arbacan buu u takbiirsan jiray inahu kabara calaa janaasatin khamsan maalin buu janaasan u takbiirtay fasa'altu waan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi sal allahu calayh wasalam yukabbiruhaa nebiga u kibaaran jiray wa can cali radia allaahu canhu annahu calina kabbara calaa sahl ibnu xunayf ninka lagu magacaabo wuxuu takbiirsaday sita lix lix takbiirood buu la yimid wa qaala wuxuu yidhi innahu badriyun waa badri ninka min cajiib badan waaye waa dadkii reer badan rawaahu saciid ibnu mansuur wa asluhu fi lbukhaari ku sugan yahay xadiidku wuxuu tilmaamayaa sita inay markaa dhacday lixdaa mar reer bedri waa niman cajiib badan waa niman aad iyo aad u qiimo badan cali waa ku tukaday wuxuuna u takbiirsaday sahl ibnu xunayf ninka lagu magacaabo lix takbiirood wuxuu yidhi inaku waa nin bedri ah waa can jaabir ibni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yukabbiru calaa janaa'izina janaasooyinkeena mid u kibaarta arbacan afar wayaqra'u wuxuu ku akhrinayey bifaatixati alkitaab fi اtakbiirati اluulaa takbiirta koowaad rawaahu shaaficiyun biisnaadin daciif sida daciifa yukuuriyo xadiisku waa daciif laakiin niyaan badan oo aan soo tilmaannay nama noo imaan doontaba afar buu u tagbirsay way dhacday nebiga sala allahu calayh wasalam faatixatilkitaabna markaa waa lagu akhrinayaa marka janaasooyinkiina afar takbiirood buu nebigu u takbiiran jiray midda koowaadna faatixatulkitaab ayuu markaa ku akhrinayay bifaatixati alkitaabi fi altakbiirati aluulaa waa takbiirta koowaad laakiin xadiiskan sanad ahaan buu daciif u yahay wacan alxata ibni cubaydillaah wacan alxata ibnu cabdillaahi ibnu cawf qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday khalfa ibni cabbaas cabdullaahi ibni cabbaas gadaashiisa ayaan ku tukaday calaa janaasatin janaaso fa wuxuu akhriyey faatixata alkitaabi fa wuxuu yidhi litaclamuu annahaa sunna marka waxaad ka fahmaysaa faatixuu akhriya marka la leeyahay kor buu u qaaday wuu la jahray faatixadii kor ayuu markaa u akhriyey faqaala markaasuu yidhi waxaan saa u yeelay litaclamuu inay ogaadaan annaha sunna inay sunno tahay xaaladda noocaasi inay markaa tahay si ay u maqlaan rawaahu lbukhaariy marka inta badan hoos baa loo akhrinayaa salaada janaasada mar allaala marka lagu tukanayo faatixada iyo wixii markaa la mid ah cabdulaahi bni cabbaasna ninkaa lagu magacaabo dalxat ibni cabdilaahi bni cawf wuxuu yidhi sallaytu khalfa ibni cabbaas gadaashiisaan ku tukaday calaa janaasatin janaasa faqara'a faatixata alkitaabi buu ku akhriyey faatixat alkitaab buu ku akhriyey markuu leeyahay kor u qaado wuu maqlay macnaha faqaala wuxuu dhahay litaclamuu annaha sunna inay dariiq iyo sunno tahay say dadka u gartaanay u ogaadaan yaa saa markaa u yeelay wacan can caaf ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu ullaahi rasuulkii allaa tukaday calaa janaasatin janaaso janaaso korkeed buu ku tukaday fa xafidtu waxaan ka xifdiyey min ducaa'ihi ducadiisa sida soo socotaa ducadiisa tan baan ka xifdiyey allahuma kfir lahu ilaahayu u dembi dhaaf qofkan waarxamhu ilaahu u naxariiso wa caafihi ilaahu cafi oo wax allaala caafihi maxaa loola jeedaa wixii balaayo ah wixii dhibaatooyina gaar marsi ilaahayow wacfu canhu iska cafi xaggiisa wa akrim ilaahayow karaamay oo maamuus nusulahu degitaankiisii martiqaadkiisao dhowayntiisaba wawasic ilaahayo u ballaariyo u waasici mudkhalahu makaanu gelitaankiisa oo qabriga loola jeedo wa aqsilhu ilaahayo dhaq bilmaa'i biyo waalhalji baraf walbaradi iyo qabow horaan u soo soona tilmaanay salaada iftitaaxyada marka la furfuranayo dacooyinka lagu ducaysta inay ka mid tahay dembigaan soo sheegnay xaraare iyo kulayl in laga miifaalo waa wax aad ku kulul ileen dembi iyo macaasi markaad gasho waad dareemaysaa habeenkii o dhan waad gubanaysaa habeenkii oo dhan waxaad dareemaysaa walwal waxaa kaa kacayo kaa shidmaya deb qofka weliba iimaanka leh aad buu u dareemayaa inuu qaldamay buu garanayaa saa darteed baa ilaahay waxaa looga baryaa biyo iyo alaj oo baraf ah iyo biyo qabow iyo in waxaasoo dhan markaa looga nadiifiyo loogana demiyo waa naqii wanaqihii ilaahayow nadiifi min alqataaya gafafyaalka kamaa sidii naqayta aad uga nadiifisa athawba alabyad kamaa yunaqaana way jirtaa sida looga nadiifiyo athawba alabyada marada cad min addanasi wasaqda marada cad wasaqdu ma qarsato waabdilhu allow ugu badel daaran daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa وأhلا iyo أhl khayran ka khayr badan min أhlihi ehelkiisa وأdkhilhu ilaahayow geli aljannata jannada waqihii ilaahu ka badbaadi oo ka kori oo ka dhowr fitnaة اlqabri iyo وcadaab الnaari rawah muslim baa xadiidka wariyey ducadii ninka aan ka xifdiye nebiga sala allahu calayhi wasalam asagoo janaasad ku tukanaya taasaan markaa ka xifdiye buu yidhi ninka cawf ibni maalik la yidhaahda ayaa xadiidka warinayo wuxuu leeyahay wa can cawf ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa wuu tukaday rasuulu ullahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam calaa janaasatin janaasa dusheeda faxafidtu waxaan ka xafiday min ducaa'ihi ducooyinkiisa waxaan ka xafiday nebiga allaahuma kfir lahu ilaahyogu dembi dhaaf warxamhu ilaahu u raxmo u naxariiso wacaafihi ilaahayow balaayooyinka dhinac marsii caafih ilaahayow sii wacfu canhu cafi xaggiisa waakrim nusulahu nusulkiisana ilaahayow karaame nusulka waa soo dhowaynta iyo meelaha qofka nusulkuu ku degahayo ilaahayow karaamay oo maamuus wawasic mudkhalahu mudkhalkiisana iyo makaanu gelitaankiisana ilaahow u waasici وأغsilhu bاlmaaءi iyo wاthalji iyo wاlbaradina intaasuu ilaahayo ku dhaq biyo iyo baraf iyo biyo qawowintaba wanaqdihi ilaahayow ka nadiifi min alkhataaya dugafafkii dembiyaalka kamaa yunaqa thawba alabyad sida marada cad ama kamaa sidii naqayta athawba alabyad min addanas hore baan u soo marada cad waxa qaaska looga dhigay marada cad ayaan wasaqda qarsan karine isla markii in la dhaqay u baahan tahay saasoo kalena dembiyaalkiisa looga nadiifi waabadilhu allow ugu badal daaran daar oo khayran min daarihi daartiisa ka khayr badan wa ahlan ahl khayran min ahlihi ehelkiisa ka khayr badan wa adkhilhu allow geli aljannata jannada waqihi ilahu ka badbaadi oo ka dhowr fitnata alqabri qabriga fidnadiisii wa cadaaba annaari naarta cadaabkeeda labadaba rawaahu muslim baa xadiidka wariyeyo xadiidku wuxuu tilmaamayaan ducada inay ka mid tahay ducooyinka dadka dhintee janaasada lagu tukanayo markaa looga aqhriyo aad buu u nasiib badnaa qofkii nebiga saa ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalam saxaabigu wuxuu yidhi xataa tamanaytu ilaa aan ka tamaniyey oo aan jeclaystay janaasa ina aani ahaado inaan ani ahaadaan jeclaystay buu yidhi nabiga saa ugu duceeyey sal اllahu alayh wsalam rawaahu muslim wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu rasuulkii alla wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam idaa sallaa markuu tukanayo calaa janaasatin janaaso yaquul wuxuu odhan jiray allahuma qfir ilaahu u dhaaf lixayinaa keena nool iyo wamaytinaa keena dhintayba washaahidinaa maahidkeennii midkeenna goobjooga ah iyo wadaa'ibinaa kayna maqan wasaqiirinaa keena yar iyo wakabiirinaa keena weynba wadakarinaa keena dakarkee labka ah iyo waunhaanaa dhadigeennaba allaahuma ilaahayo man axyaytahu qofkii aad noolayso oo mina annaga naga mid ah fa axyihi allow ku noolay cala alislaami islaamnimo dusheeda qof nool oo magaalada maraaya oon islaam ahayn dhibkeeday leedahay alla aan aqoonoon alla caabuday dibi iyo dhagax iyo geed caabudaa aad io aad bay u dhib badan tahee ilaahayo ku kastoo annaga naga mid ah oo aad noolayso ilaahayow islaamnimo ku noolay waman tawafaytuhu waman tawaffaytuhu qofkaad oofsato oo mina annaga naga mid ahna fatawaffahu allow ku oofso cala aliimaani iimaanku asagoo iimaan leh ilaa xayaatada ka qaad allaahumma ilaahayow laa taxrimna hanaga xaaraamtinimaynin ajrahu ajarkiisa hanaga hoojinin walaa taftinna hanana fidnaynin bacdahu gadaashiisa rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey iyo walarbacatuna way wariyeen asxaabu sunan xadiidku wuxuu tilmaamayaa ducadaanna inay ka mid tahay ducooyinka loogu duceeyo ama lagu ducaysto salaada jalaasada marka la tukanayo allahuma kfir lixayina ilaahayo keena nool u dembi dhaaf iyo wamaydinaa keena dhintayba washaahidinaa keena shaahidkee jooga wakaa'ibinaa io keena maqan wasagiirinaa keena yar iyo wakabiirinaa keena weyn wadakarinaa keena labkiiyo wanfaana dhadigeenniiba allaahuma man axyaytahu allow qofkaad noolayso minna annaga naga mid ah fa axyihi allow noolay cala islaami islaamnimo dusheeda ku noolay asoo islaam ahoo tawxiidka qirayo salaada tukanayo sakada bixinayo soonka soomayo xajka aadaya islaamka tirarkiisa waman tawafayta kaad oobsatoo minna annaga naga mid ahna fatawaffahu allow ku oobso cala aliimaani iimaanka dushiisa allaahuma ilaahayow laa taxrimna ha naga xarimin ajrahu ajirkiisa ilan ajir fiican baa laga helaa marka janaasada lagu tukanaya sida noo imaan doonta walaa taftinnaa hanana fidnaynin bacdahu gadaashii rawaahu muslim iyo alarbacatu wa canhu waa saxaabigii hore waa abu hurayra radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa sallaytum markaad ku tukanaysaan cala almayiti meydka fa akhlisuu lahu ducaa'a ducada khaas uga dhiga u khaas yeela macnaha duca asaga qaas ah ugu duceeya rawaahu abu daawuud wasaxaxu ibnu xibbaanna xadiidku wuu saxiix yeelay xadiidku saxiixnimo waa ka yelaya waxayla waa xadiid xasan ah wuxuuna tilmaamayaa meydka in khaas duco looga dhigo saa darteed bay culimmadu qaar waxay leeyihiin haddii afar takbiirood ay tahay saan maanta samayno qofku mar allaala marka takbiirta koowaad uu faataxo ku akhriyo nebigu ku salliyo takbiirta saddexaad inuu meydka si qaas ah markaa ugu duceeyo allahuma kfir lahu waarxamhu wacaafihi wacfu canhu waa duca saga ah midaanna takbiirta kale hadduusan imaamku dhaqso u salaamo noqsanin allaahuma li lixayina ama labada uu markaa isugu daro tanna siqaas ay u noqoto middaanna bacdamaa nebiga janaaso uu kula tukaday uu markaa ku akhriyo haddii wakhti waasicu noqdo aad bay markaa u fiican tahay saana markaa way yidhaahdeen idan xadiisku wuxuu tilmaamayaa idaa sallaytum cala almayiti mayd korkiisa haddaad ku tukanaysaan fa akhlisuu lahu dua ducada u khaas yeele asaga gooni uga dhiga oo duca asaga khaaso ah ugu duceeyo siiya rawahu abu daawuud wasaxib ibnu xibbaan waana xadiis xasan ah wa can abi hurayra radi allahu canh can اnabiyi sal اllahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi asricuu la degdega oo dedejiya biljanaasati janaasada waxaanu soo tilmaanay janaa'is markaannu maraynay bilowgeedii sariirta oo meydka saaran in janaa'is la dhihi karo janaasada ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisu wuxuu leeyahay la degdega macnaha dedejiya dhaqso aasa qofka dhintay fa in taku hadday tahay janaasadaa saalixatan mid saalixad ah oo fiicanoo ahlu khayr ah fa khayrun khayr ayaad tuqadimuunahaa u gelinaysaan ilay xaggiisee meeshaad u waddaan waa meel khayr badan meeshaad u waddaan waa meel fiicanoo iftiimaysoo nuuraysa wa in taku tahay siwa daalika arrintaa wax ka ahayn siwa daalika waxaa loola jeedaa shar meeshii shar la dhihi lahaa yaa siwa daalika la yiri sharta iska daa ayadee sheegitaankeedii baa laga gaabsaday macnaha in shar la dhaho yaa la nacay ka waran sharta laftigeeda way ka dhib badan tahay fain taku saalixa hadday saalixa tahay fa khayrun tuqadimuunaha ilayh haddaysan saalixa ahayn oy sharoolo tahay wa in taku hadday tahay janaasada la wado siwa daalika arrintaa wax ka soo haray ama lidkeeda ah macnaa waxaan saalix ahayn waaye fa sharun waa shar tadacuunahu aad ka dhigaysaan can riqaabikum qoorihiina shanaad qoorta ku wadateen dhaqs iska dhiga hadday khayr tahayna khayr baa loo gelin haddaysan khayrley ahaynna sharaa garabka idinka saarno qoorta ku wadataane dedejiya labada marba saasuu markaa rasuulku dhahay muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa janaasada in la dedejiyo haddii wax eh, sabab ah oo loo ta'ahurinhayo oo dib loogu dhigay isan markaa jirin saa darteed ayaa waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo hebel hebl oo baadiye ka soo socda oo hadda baawar soo raacayaa la sugaya caasma meel ka soo raaca wuu ka soo degaa tuulo kale tuulo kale uu soo maraya waa ka soo degaya ku kale waxaasoo dhan waxa waaye waxaan sidaas u qiima wax hadduu u siyaadinaya imaajihiisa kale ma jirto waa kaaba qabiilka shiikoodii baa lagu leeyahay waa la sugaa ilaa uu ka yimaado waa asi dadka waa ku rafaadeen roob baa ku da'aaya meydkii xaggaasuu taagan yahay xaggaasuu yaalaa mashaakil badan baa jira saa darteed ayuu rasuulku yidhi eh, eh, wuxuu rasuulku yidhi sal alay wasalam asricuu macnaha dedejiya ama la degdega biljanaazati janaazada fain taku saalixatan hadday saalixa tahay waa janaaso fiican waa naf fiican waa ahlu khayr fa khayrun tuqadimuunaha ilayh maxaa loo daahina haddaan helina dhaqsada geliya saa darteed buu xadiis kale tilmaamayaa uu leeyahay qofka mu'minka ah ma bannaana jiifadiisa iyo meydkiisa in lagu dhex xadiso bayna dahraanay ahlihi ehelkiisa baynkooda khayr baad u gelinaysaan ilayh wain taku haddayse tahay siwa daalika arrintaas siwaheeda wax ka soo haray oo aan saalixad ahayn fa sharun shar waaye oo tadacunahu aad ka dejinaysaan ama aad ka dhigaysaan can riqaabikum riqaabtiina iyo qoorihiina mutafaqun calayh wa canhu wa abi hurayra qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man shahida qofkii ka qayb gala oo xaadira aljanaasata janaaso xataa yusallii ilaa loogala tukada calayha korkeeda falahu khiraatun qiraad buu leeyahay buur ajra buu leeyahay waa kamiyo ajir badan waman shahidahaa qofkii xaadira xataa tudfana ilaa laga aasana falahu qiraataani laba qiraad buu asagu leeyahay laba qiraad buu leeyahay qiila waxaa loo yidhi nebiga wama alqiraataani qiraataanku muxuu yahay qaala milu aljabalayni alcadiimayni waa laba jabal oo waaweyn oo kale ajirkoodu leeya buu lahay nebiga sal alla alay wasalam qof allaala qofka inta janaasa ku tukada haddana sii raaca ilaa qubuuraha iyo xabaalaha laba buulood buu qaadanaya oo ajir ah qof allaala qofka inta ku tukada iska baxo gurigiisii shaqadiisa aadana hal ajir buu qaatay hal buuro ajir ah qofkan ku tukanina albaabkaa ka baxa janaasoo lagu tukanayo mana ku tukan qubuurna uma raacin waxba ma laha asaga saa darteed baa mar allaala markii dadkii hore aan u samayn jirin axaadiistan la gaarsiiyey maqleen waxay dhaheen wallaahi buurooyin fara badan iyo qaraadiid baan iska dayacnay qaraadiid fara badan baa la dayacay man shahida qofkii ka qayb galoo xaadira buu yidhi nebiga aljanaasata janaaso xataa yusalla ilaa looga tukanaya calayha korkeeda falahu qiraatun qiraat ajra buu leeyahay waa buur ajir ah waman shahidahaa qofkii ka qayb galoo xaadira xataa tudfana ilaa laga aasana falahu qiraataani laba buurood oo ajir ah ayuu markaa leeyahay qiila waxaan loo yidhi nabiga wamal qiraataani qiraataanku maxay yihiin labadaa qiraad ee marka uu helaayo maxay tahay qaala rasuulku wuxuu yidhi milu ljabalayni waa laba buurood wax la mid ah alcadiimayni oo waaweyn muttafaqun calayhi riwaayadaha qaarkood buur uxud ay tilmaamayaanba halkii buur ay la mid tahay buurta uxud ah muttafaqun calayh walimuslim xataa tuudaca ilaa la dhigo fi laxdi laxdiga la dhiga iilka ilaa iilka la dhigo qofkii markaasii jooga walilbuqaari buqaari waxaa u sugnaa man tabica janaazata muslimin janaasa muslima qofkii raaca muxuu u raacayaa rumayn ajirka ku jira waxtisaaban ajir xisaabsasho uu ilaahay ugu ajir xisaabsanayo inuu ilaahay ajir ka siinaayo wa kaana macahu micigiisana ahaada janaasadii xataa intii yusallaa looga tukanaya calayha korkeeda oo wayufraqa laga faaruqaya min dafniha aaskeeda inta hadduu la joogo fainnahu yarjicu wuxuu la soo noqonayaa biqiiraatayni laba buurood kullu qiraadin buur kastana milu uxudin uxud oo kale ay la mid tahay buur kastana uxud oo kale ay tahay ayuu la soo noqonayaa qof allaala qofkii raaca waaye man tabica qofkii raaca janaazatan muslimin janaaso oo muslima qofkii raaca iimaanan iyo waxtisaaban ajir xisaabsasho janaaso muslim waa inay ahaataa aysan ahaanin janaaso kaafirad ah u raaca iimaan iyo ixtisaab ajir xisaabsasho iyo rumayn wa kaana macahu raacitaankii uu raacayna la joogaa xataa yusallii ilaa looga tukada calayha korkeeda oo wayufrada laga faaruqo oo laga dhammeeya min dafniha aaskeeda macnaha intuu ku tukado u raacay meeshii lagu xabaali lahaa markaasuu la soo joogay ilaa laga duugo fa innahu yarjicu wuxuu la soo noqonayaa oo kullu qiraatin buur kastana milu uxud oo kale ay markaa tahay wa can saalim can abiihi radia allahu canhu annahu asagu ra'a nabiy nebiguu arkay sal اllahu calayh wasalam wa abaa bakarin iyo abaa bakar wa cumara iyo cumaroo yamshuuna soconaya amaama aljanaaزati janaasada horteeda janaasada horteeda soconaya ayuu markaa arkay rawaahu lkhamsatu yo xadiidka warisay wasac ibni xibbaan wuu saxiix yeelay waacalahu wuxuu ku celiyay annasaa'iyu iyo waa'ifatun koox kale bilirsaali xadiisku inuu mursal yahay laakiin xadiisku waa xadiis saxiixa ah oo saalim ayaa wuxuu ka warinayaa aabbihi cabdulaahi bni cumar ah wuxuu arkay nebiga sala allahu calayh wasalam iyo abubakar iyo cumar oo janaasada hortooda soconaya marka waa sida ugu wanaagsan baa la yidhaahdaayo janaazada marka la siiba in horteeda la socdo laakiin wax dhibo kuma sugna haddaad horteeda socoto iyo haddaad gadaal ka marto iyo haddaad laba dhinac ka socotaa kulli waa isku wada mid wax maanic oo diidayaa ma jira bacdanaa xaaladdu ay saa tahay ibnu cumarna uu leeyahay inuu arkay abubakar nebiga iyo abubakar iyo cumaroo janaasada horteeda soconaya way fiican tahay uun laakiin dhinac kastood ka marta horay iyo gadaal iyo labada dhinacba wax mashaakila markaa kuma sugna wa can ummu caiya canha qaalad waxay tihi nuhiinaa waxaana ka reebay can ittibaaci ljanaa'isi janaasooyinka inaan raacno nuhiinaa markay leed dumarkay ula jeedaa haddaan dumarkii nahay waxaana loo diiday janaasooyinka raacitaankooda walam yuczam calayna mana nala ku adkaynin bay tihi muttafaqun calayh mana nala ku xoojin oo sida waxyaabaha muxaramaadkaana loogaga reebay oo kale naloogagama reebin saa darteed waa ka reebayo waa na loo diiday sababto waxay tahay dumarka raacitaanka ay janaasada raacaan dhib iyo mashaakil iyo dembi ma ahee inta badan kama helaan wax wanaagsan oo ajir ah inta ka hesho hadday dhacdana aad bay u yaraan badan tahay saa darteed baa laysaga diidaa oo la yidhaahdaa inay guryahooda iska joogaan ay markaa fiican tahay dumarku inay iska joogaanaysan janaaso raacin aad bay u qiimo badan tahay laakiin laguma adkaynine haddii shuruudooyinkeedii laga helo way raaci karaan qolaa tilmaamaya waayo xadiid noo imaanay ama xadiis jira wuxuu leeyahay ninkii dardaarmay wuxuu ku dardaarmay yaan dab layga soo daba qaadin janaasadayda markaan dhinto naag naa'ixa ah oo ooynaysanayasan iraacin buu yidhi naag naagoo dhan ma dhihin laakiin wuxuu ku shardiyay naag naa'ixa ah oo barooranaysa in haddii baroorta laga waayo inay raaci karaan bay tilmaamaysaa baa la yidhi wuxuu kaloo yidhi markaad iduug aastaanood ciidda igu shubaysaanna si shanni ahoo aayada iigu shuba marka aasitaankayga aad dhammaysaanna qabrigayga fariista oo waxaad fadhisaan intii neef geela la gowraco oo hilibkiisa la qaybiy in la mid ah saan idiin weheshto oo ogaado rususha ilaah ii soo diraya waxaan u jawaabayo marka xadiidka wuxuu tilmaamayaa inuu ku daray naag ooynaysa yaysan markaa iraacin marka waxyaabaha keeni kara in dumarka laga reebo janaasada ayay markaa ka mid tahay waa xijaab la'aan waa sheekooyin oo waxyaabo fidno ah raggaas oo meesha jooga hadday dhexgalaan inay sii fidneeyaan hadday sii barortaan way ka sii daran tahay dhibaatooyinkaasoo dhan baa loo diidaa afar baa waxay tilmaamaysaa nebiga sala allahu calayh wasalam oo janaaso ayagoo aasaya yaa koox dumar ah wuxuu ku arkay meelgeesa ayagoo joogaa cumara ceyriyo yidhi ka kala taga meesha asagoo cumar ceyrinayoo ku qaylnaa maqluurkaasu iska daa meeshooda ha joogaane afarta noocaasa ah waxay leeyihiin waxay tilmaamaysaa in dumarku hadday raggu ka socnaadaan haddii ay xijaaban yihiin haddii oohin iyo waxyaabo kale aysan jirin haddii buuq iyo waxyaabo kale aysan samaynaynin inaysan wax dhibaataa markaa ku sugnayn xaaladaasay markaa u tilmaamayaan laakiin waxyaabo fara badan fitantii maalintaa maanta way ka sii dhib badan tahay marba marka ka dambaysii zamanka zamanka ka dambeeya waa ka dhib badan yahay inaan dumarkuna iska joogaan aad yaad baan ula dardaarmi lahayn oo mucai waxay leedahay waana laka reebay can itibaaci اljanaa'izi janaasooyinka raacno walam yuczam calayna na laguma jasmin laakiin na laguma adkayn sida maxaramadka oo kale muttafaq calayh wa can abi saciid radi allah canhu ana rasuula اllahi sal اllah calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddaad aragtaan aljanaazata janaazada faquumuu istaaga faman tabicahaa qofkii raacana falaa yajlis yuusan fadhiisanin xataa tuudaca ilaa la dejiyo ama markaa la dhigo muttafaqun calayh ilaa la dejiyo ama la dhigo malaxdigaa la dhigayaa mase dhulkaa la dhigayaa xaalada noocaas oo kalea waxaa la tilmaamayaa abaa saciid uu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haddaad janaaso aragtaan faquumuu istaaga istaaga faman tabicahaa qofkii raacana falaa yajlis yuusan fadhiisanin xataa tuudaca ilaa la dejiyo macnaha ilaa la dhigo ama laxdigii la dhigo amase la dhigo dhulka markii markaa la waday xaaladda noocaasuu markaa tilmaamayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waa sameeyey xaaladda oo janaaso labada intuu arkay wuu istaagay sababtu waxay tahayna waxaa la tilmaamayaa naf baa go'day waxa la rabaa in la tacdiimiyo xataa mararka gaalkimida waxaa lagu yidhi waa naf yahuudeed nafga qof yahuudiya ah waaye ama waa janaasa yahuudi naf baa go'day buu dhahay nebiga sal alla calah wasalam waa wax aad iyo aad markaa u weyn waa wax culus laakiin waxaa la tilmaamaa mar gobol ka mid ah ama mararkii dambe abu hurayre rag meesha iska fadhiyay in la arkaa janaasan la marsiinaynin markaa istaagin qolaa waxay qabtaa arrintu inay tahay mansuuq aho markii horena aysaa ahaa jirtay markii dambena markaa layska daayey marka hadduu qofku iska fadhiyana wax dhibaataa male bay markaa leeyihiin wa can abi isxaaq anna cabdullaahi bnu yaziid ninka lagu magacaabo ayaa adakhala وcan abi isxaaq anna cabdullaahi bni yaziid ayaa adhala geliyey almayta maydka min qibali rijlay lqabri qabriga lugihiisa dhankooda ayuu ka soo geliyey wa qaala wuxuu yidhi haadaa min aلsunna sunnadu sidaa waaye akhrajahu abu daawud baa xadiidka soo saaroo wariyey waa xadiid saxiixa wuxuu tilmaamayaa meydka marka godka la gelinaayo xaggee laga soo gelinayaa hadhow marka la geliyo meydka meesha ay lugihiisu mari doonaan ayaa laga soo gelinayaa macnaha saasaa markaa loola jeedaa oo wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo abi isxaaq cabdulaahi ibnu yaziid cabdulahi ibnu yaziid ninka lagu magacaabo radia allaahu canhu adkhala wuu geliyey oo wuxuu ka soo geliyey almayita meydka min qibali rijlay lqabri qabriga lugihiisa qibalkeedii dhinacooda ayuu markaa ka soo geliyey oo loola jeeda hadhow meydka marka la dhigo meeshii lugihiisu ay maraayeen ee la soo gel meesha madaxiisa lagama soo gelinin saasaa markaa loo keenay waaye markaasuu dhaystana markaa ah wacan ibni cumar radi allahu canhuma can اnabiy sal اla slam qaal idaa wadactum haddaad dhigaysaan mowtaakum kuwiina dhintay fi lqubuuri qubuurta faquuluu iraahdoo dhaha bismi اllaahi wclى milati rasuuli اllah akhrajahu axmed waabu daawuud wاnnasaa'iy wasaxib ibnu xibbaan baa xadiiska saxiix yeelay wa acallahu laakiin daaruqudni wuxuu ku cileeyey xadiidku inuu mawquuf ibnu cumar ku yahayo uusan marfuuc ahayn nebigana aan loo rafacin ilaa hadda waxaa la tilmaamayaa way iska wanaagsan tahay bismi اllah wacalaa milati rasuuli اllah laakiin ka soo bilow marka la qaadaya meydka ilaa laga wada duugo aasitaanka kadib istikfaar ilaahay loo weydiiyo noo imaan doonta ma ahee wax cad oo hadda waxaasaa la akhriyaa la tilmaamaya ma jiro maydka marka la sii wado weli wax aad u wanaagsan in dadkay khushuucaan oo aamus lagu socdo mara gool kamida ah wax la qaadi jiray yaaradiisaliibannacaaso kale la qayqayni jiray waa la sii wadaa meydkii dad way sheekaynayaan maanta dad waxbay tilmaamayaan qof moobiluu ku hadlaya meydaa la sii wadaa waxaan maraynaa meesha ugu dambaysa gebageba iimaan la'aan ama iimaan yaraan saa darteeda waxaa la rabaa khushuuc baa loogu talagalay cabsi baa loogu talagalay qofka inuu sameeyo qole waxay dhaheen marka la dhigaayo ama ciidda lagu shuba leeya minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa inta waxaa noo qoran bismi wa calaa millati rasuuliillaah bismi illaahi keliya in layska dhigaba intaasoo dhan waa wada waasic saa darteed ayaa ibnu cumar wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi haddaad dhigtaan maydkuwa dhintay qubuuraaba markaad markaad dhigaysaan faquluu bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku dhigaynaa dhaha wacalaa millati rasuuliillaahi iyo miladii iyo diintii nebi akhrajahu axmed wa abu daawuud wاnnasa'i wasa ibn xibbaan waacallahu daara quni wacan caaishata radia allahu canha anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi kasru cadmi اlmayiti meydka laftiisa oo la jebiyo ka kasrihi xayan ka kasrihi bay la mid tahay asoo la jebiyey xayan asagoo nool ad nool ad logta ka jebisay la mid tahay waayo mayd waayo ha lagu barbarto maanta sida dhacdoo kale maydka dhintaa lagu barbartaa lugta ka jebi haddana ka dhaqaatiirta dadka barta kelida ka soo bixi ku celi ka saayeenoo waxay qofka muslimkaa qaasatan sharaf buu leeyahay cadaami iyo kayr buu leeyahay kasru eh, wuxuu leeyahay nebiga kasru Eh, wuxuu leeyahay kasru cadmi اlmayiti maydka laftiisa jebinteeda ka kasrihi xayan asagoo nool oo la jebiyey la mid tahay rawaahu abu daawuud biisnaadin calaa shardi muslim wazaad ibnu maaja wuxuu ku ziyaadiyey ibn maaja xadiidi musanama cala alimi bay kala mid tahay maaha eh, qisaas iyo waxyaala noocaas oo kale laakiin xagga dembiga saa darteed waxaa la leeyahay qofka miidka in la ixtiraamo sida asagoo nool loo ixtiraamayo kale coladiisi la qariyo aad aragteen in loo nadiifiyo in la qubeeyo waxyaabo fara badan oo noocaasa loo sameeyaa miid le waaye biyo shabshab isaga siiya iyo saa marada iskaga duuduuba iyo lugtii waxa isku qabtee waxeeya iyo xaalad noocaas ma aha bani aadam waa qof mumina ah haddana haddana qofka maydka ah ee muslimka ulama sii jiraba sharaf iyo qiimuu leeyahay gurigiisa oo noo imaan doontaa qofkii ku mtaqaana qabrigiisa gurigiisoo kale ula yahay ha ku kor soconin ha ku fadhiisanina waan soo marnay saa darteed baa waxay la mid tahay qof gurigiisa lamyerig adoosaa ugu socdo taasi la mid noqonaysaa waayo gurigiisii maanta waxaad arkaysaa dhibaato badanaa la gaarsiinaya meeshan dad baaldegaa lagu leeyahay ka tarbiila la gelina isagoo dhanba if iyo aakhira maqashe if iyo aakhir dad nooliida waxyaaba badan noocaasaa jira marka qofka muslimka ah kas mtaqaanaa meydkan dhehe laftiisoo la jebiyo waxay la mid tahay asagoo nool oo laftiisii la jebiyey rawa abu daawud biisnaadin calaa sharti muslim wazaad wuxuu ku kordhay ibnu maaja min xadiidi umsalama fi limi bay kala la mid tahay wa can sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sacad alxidu alxidu lii laxdan waanصibuu calaya allabina naصban kama sunica birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rawa muslim baa xadiidka wariyay wax kale iska daa saxaabadu waxay ku dadaalayaan qaabkii nebiga loo aasay xataa in loo aasa marka sacd baa dardaarmaya markaasaa wuxuu leeyahay ii lexdiyeeya lexdii ii sameeya waa iil qubraa marka la eh, qodahaya laba loo qaybiyaa xataa rasuulka markuu dhintay way isku khilaafeen qabrigee loo qodaa mid shaq layidhaahdaa jira shaqi oo inta loo gooyo oo dhulalka jilaaca ama dhilaha dhulka oo mutaqaana aan adayga ahayn laga isticmaalo macnaha waa la qodayaa kadibna dhexdaa looga sii qodayaa asagana meydkii marka waa la arkayaa gelitaankiisii midna saasaa loo sii qodaa iil baa la yidhaahdaa macnaha oo marka la qodo dadkii caadiga ahaa oo xabaal mutaqaanaa xabaasha marka saa loo sii qodo ayaa waxaa jira in gudaha saa loo sii qodo marka dhulalka ad adayga laga samayn karaa madiine iyo meelaha markaa lamidka iyo dhulka adag ama dhulka jiras hadhii karto inuu kusoo dugo saasaa iil loogu samaynaa iilka marka la geliya bulkeeti ama waxyaaba noocaasa ah saa loogu daboolayaa kadib baa ciidda meeshii qodnayd saa markaa loogu shubayaa lexdi baa la yidhaahdaa marka rasuulku waxay dhaheen markuu dhintay maxaan u qodnaa ma waxaan u qodnaa midka lexdigae iilka ah mise midka kale sharciga laba nin baa madiino joogtay marka oo kala qoda midna wuxuu qodi jiray midka lexdigae iilka ah midna ka kaluu qodi jiray waxay dhaheen labadaba ahbaar loo diro kii soo hormara ayaa u qodi doonaa kii ladiga qodaya soo hormara markii dambe kaasaa nabiga lagu aasiyay sal ala alي wasalam sacad markaa ula jeedaa wuxuu leeyahay sacad radia allahu canhu alxiduu ii laxbiyeeya lii aniga laxdan iil ii sameeyo godka iilkaa ah igu sameeya wa ansibuu sura buu yidhi taaga calaya korkayga allabina bulukeetiga marka aad labinkii bulukeeti saaraysaanna ha jiifinina sida guriga la dhisaayo kale saa iigu taaga macnaha oo nasbi sameeyo taagoo sura kamaa sunica sidii loo sameeyey birasuuli اllaahi sal اllahu calayh wasalam rawa muslim baa xadiidkaa wariyey walilbayhaqi wuxuu wariyey asagana can jaabir naxwu xadiiskaasoo kale ah wazaad wuxuu ku ziyaadiyey warufica wa kor baa loo qaaday qabruhu qabrigiisa can ilardi dhulka xaggiisa qadra shibrin hal taaka in la eg wasaxa ibni xibbaan baa xadiiska saxiix yeelay hal taaka in la egna waa la ogol yahay qabriga ama dhisitaan lagu dhisa ha noqdo ilaa altaaxa wixii ka badan waa mamnuuc sida noo imaan doontaba marka war rufica waa la rafacay oo waa la kor qaaday qabruhu qabrigiisa can ilardi arlada xaggeeda qadra shibrin hal in la eg isxaa ibn xibbaan baa xadiiska sii laakiin waa lagu khilaafay xadiiska qaybtan dambi ziyaadadan waa daciif ama inta hore waa xadiis markaas saxiix walimuslim waxaa u sugnaa canhu ee jaabir xaggiisa nahaa rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu diiday an yujasisa alqubuur qubuurta in la muuradeeyo iyo wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiisto wa yubnaa calayhi in la dhiso intaa waa mamnuuc qubuurta in la dhisana waa mamnuuc in sanadkii mar baa waxa la mariyaa rinjiyo kala kala nocnooca ah. taasna waa la diiday in nuurad ama rinji la mariyo waxaa kaloo la diiday in lagu dul fadhiisto inta waa mamnuuc qubura waxaa loogu talagalay in aakhiro lagu xusuusto balse looguma talagelin adduun lagu xusuusto qubuuraha maanta waxaad u malaysaa gobol ka mid ah khaasatan kuwa dadka awliyaalka ah ay ku duugan yihiin sida loo xardhoo loo sharxay markaad tagto waxaad is leedahay ciidaan rijiga qabrigaa marsa gurigaaga marsada waa meeshii qofka uu ka fikir lahaa ee dhibaatooyinka iyo geerida iyo qabriga laysdhigaayo wuxuu tamaninaa inuu mataqaanaa guriga uu degan yahay rinjigaan qabriga marsanoo kale inuu markaa mariyo xariirta saaran oo kale waad la yaabaysaa arrimooyin fara badan oo noocaasaa jira rasuulka sal اllah calيh wasalam jaabir wuxuu leeyahay nahaa rasuuluullaahi rasuulka alle wuxuu diiday an yujasisa in la nuuradeeyo oo wax la mariyo alqabr an yujasisa alqabru dheh iyo wa an yuqacada in lagu fadhiisto calayhi qabrigii iyo wa an yubna calayh in la dhiso dhammaan dibadaha lagu soo maqan yahay waalidkii xanuunsanaya loo tegi maayo wuu kuu baahan yahay imaa buu ku leeyahay waxaa dhici karta shaqadan marka fasax ka qaado sanadka dambe qaado sanadka qaado saa u leedahay in waalidku ay dhintaan markaasuu qofku soo baxaya muxuu soo baxaa qabriga abayaan soo dhisaya qabriga hooyaan soo dhisaa ee maxaad dhisaysaa wixii ajir aad qaadan lahaydba waa dhammaadeen wax dembi ah oo macaasi ah ma duca ku qaadanaysaa waa ma jirto maxaa u imaan weyse intuu xanuunsanaa maxaa u imaan weyse intii isbitaalka lagu celcelinaa maxaa waalidka uu soo booqan weysay jilbahaaga iyo dhabtaada ha ku dhintaane maxaa duco uga kasban weysay maxaa u rogrogi weysay maxaa ugu qubayn weysay maxaa waxaasoo dhan u samayn weysay mar allaale markii la dhaho wuu dhintay waa la aasay qaarkood intae taasoo lama aasi kara ilaa ka imaado warkooda lama yeelo kuwa meeqa maalmood baa la wacay meeqa bilbu buu adugu xanuunsanaa meeqa bilood bay hooyo xanuunsanayd wuxuu leeya waxaa la ii diiday fasax waxaa la ii diiday kida waxaa la ii diiday xaalad noocaas oo kalea maalintoo dhantuu leeyahay yalla aas inaan soo baxo diyaara degdegaan soo qaadana xaalad noocaasoo kalea samayna waxaan ku daraa tikidkan lacag ku daraa yaa kaaga ba'an hadda sooma jirto waalidkii kaa tegayey ducaad kasban lahayd ma laha wuu kuu ducayn lahaa ma leh waad arki lahayd ma laha dhinaca dhulka dhigi lahayd ma laha waxaasoo dhan lama sameeyo markuu dhinto oo la aasu leeyahay ama taleefontuu soo diro xaaladda lacag laga qaadee aabbe qabrigiisa ha la dhiso halaysa sawir sidii wax jano lagu gelaayo oo kale sidii wax ilaah ugu naxariisanayo kale subxaana wa marka aad aan isaga ilaalin insha allahu tacaala nebigu wuu diiday sal alla alay waxaa mamnuuca in la dhiso waxaa mamnuuca in wax lagu qoro waxaa mamnuuca sida dadkoo ka magac in lagu qoro taariikhabil buu dhintay sababtii noocaasu soo ahaa fanka kanuu ahaa waxaasna aada la ysaga ilaaliya insha allahu tacaala qofku waxa waa camalka uu sameeyey hoosuu oo ku jiraa ilaahay waxa la kulmiyo camal fiican ah yuu leeyahay ama waxaan bannaanka lagu samaynaayo waxay anfacayaan ma laha walimuslim canhu naha rasul lla sl an jas alqabr laa yaqcud calayh waa yubniya calayh wa can caamir ibni rabiica radi allahu ana nabiya sal alla calayh wasalam sallaa wuu tukaday cala cumaan ibnu madcuun ninka lagu magacaabo wa ataa wuxuu yimid alqabra qabrigii faxafaa wuxuu ku shubay calayhi korkiisa ku cantoobiyey alaaa xafayaatin saddex cantoo caro markii lagu shubaayey wahwa qaa'im asagoo markaa taagan rawaahu daaraqudni baa xadiidkaa wariyey waa daciif laakiin xasan liqayrihi baa la yidhaahdaa saanoo kaleoo axaadiise kala tilmaamaya oo mataqaanaa ilaa darajo xasana soo gaarsiinaya saa darteed qofka ee nebiga sal alla calayh markuu dhintay cumaan bin madcuun ninka lagu magacaabo wa ata alqabra qabrigiibuu rasuulku yimid faxafaa calayhi alaa xafayaat saddex xafayo markaasaa ugu shubay caradii kadib baa ciiddii kale markaa lagu rogay oo lagu shubay wacan cumaan radi allahu qaal kaana rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa faraqa markuu faaruquu ka faraxashu dhammeeyo min dafni lmayiti meydka aasitaankiisa waqafa calayhi waa dul istaagi jiray wa qaala wuxuu odhan jiray istakfiruu dembi dhaaf u weyddiiya liakhiikum walaalkiin walaalkiin ilaahay dembidhaaf uga baryo u weyddiiya wasalluu eh, u weydiiya lahu ilaahay waxaad u weydiisaan ila subxaana wa tacaala altathbiita sugitaan fainahu ln yus'al haddaa la weydiinayaa haddaa su'aalo la weydiinayaaye bal inuu ilaahay su'aasha ku sugana ilahay u weydiiyey subxaana wa tacaala rawahu abu daawuud wasaxahu xaakim wuu saxiix yeelay xadiisku suu sheego waa xadiis saxiixa wuxuuna tilmaamaya sunnadu inay ka mid tahay meydka haddii la aaso in korkiisa la istaago in meesha cabaar la joogo ilah istikfaar loo weydiiye subxaana wa tacaala ilah uu dembi dhaaf in loo duceeyo meydka macnaha waa markii la aasay kadib ama dadka imaamyada gobol ka mid ah salaada janaasada marka lagu tukada kadib qaar baa duceeya laakiin ducada maxalkaa ma lehee maxalku waa qofkii salaada ku jiro maydka u duceeyey iyo mar allaala markii la aaso oo markaa inta la duugo inta qabrigiisa la taagnaado waxoogaa ama la fariista ilaahay istikfaar loo weyddiiyo subxaanah wa tacaala istaqfiruu dembi dhaaf u weyddiiya liakhiikum walaalkiin wasalluu miya was'aluu adi qoran wasaluu u weydiiya kutubaha qaarkood wasalluu baa ku qoran istakfiruu liakhiikum walaalkii dembidhaaf u weydiiya istakfiruu u dembidhaaf weydiiya liakhiikum walaalkiin was'aluu una weydiiya ilaahay lahu asaga eh, waxaad u weydiisaan atahbiita inuu ilaahay sugo subxaana wa tacaala argagaxa iyo naxdinta iyo inuu ilaahay ka ilaaliyo fa innahu اlآan asagoo haddeertaan ayaa yus'al la weydiinayaa maxaa la weydiinaya imtixaankii baa la gelayaa imtixaankii kama dambaystaa kaas waaye ardadu aad bay u jareeyaan wax ma cunaan wax ma cabaan marka imtixaanka foorfoorka la gelaya iyo kan eydka arday kasto aatoo leeyahay sheekii ducey imtixaanka waa imtixaan waxba aan ahayn haddaba khishar iska heli karaa macalinkaada intaad madaxooga hoos uga laabto aasiisa ku baasin karaa soo maa imtixaan adag oo laaluush lagaa qaaday oo qofkuu sheegaya ay jirin ayaa jiraa kaas dadku ay yihiin imtixaanka sidiisaba aad buu dhib badan yahay wuxuu raba ha noqdo ama adduunka ahaada ama aakhira ha ahaado imtixaan magaciisaad ka fahmi kartaa magaciisa laga cabsadaa afar waxyaabood waxaa la yidhi waxay ka mid yihiin shadaa'idda adduunka dhibaatooyinka adduunka kow waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha ugu shadaa'isan adduunka waxaa ka mid ah su'aasha waa imtixaanka xataa hadday hooyo aaba ku weydiinayaan hooy aabba kaal hor maa haddii lagu yidhaahdo ama su-aala ku weydiinaya adoo jaraynaa garinaya ad u jawaabaysaa waa hooyda iyo aabbaha waa shadaahidda adduunka imtixaanku aad buu dhib badaya marka tan labaad waxaa la yidhahdaa waa safarka safarka meesha loo socda walow bisaaca hal sac baa ahaato micnihii mashaahidda adduunku ka mid yahay maxaad la kulmi doontaa jidkaa lagu qabsan doonaa bawrmaa kula gadoomi doonaa dhibaato shadaa'idda adduunku ka mid yahay midda saddexaad waxaa la yidhahdaa addayn dayntana waxay ka mid tahay shadaa'idda adduunka walow bidirham hilin baa lagugu lahaaba walwalkiisu leeyahay qofka kugu le markuu saa hor yimaado aduna waa waa ka leexanaysaa jidhka uu kaaga hor yimaado jidhkaaad maraysaa rasuulku aad bu ilah uga magangeli jiray daynta maxaa dhacay baa la yidhi qofku wuu ballamaa waana ballan fura buu yidhi haddaan kusana u leeyahay ama lix sac inta loo yimaado wuxuu leeyahay sideed sacimo xagge keeni laba sac intaasoo kuna lagugu leeyahay qofku isaga fujinaa mar inuu ka tagu rabaa saadada waxa dhacda la yidhaha marka gobol ka mid ah afgaraa dhacday ee islaam naag naag kale diin ku lahayd way ka hor timid qofaa ka hor yimid kaas islaamta diinta kugu lehed waa tana kuqabsanaysaa esh kugu ceebaynaya bal dukaankan wax gadana iska dhig dukaankiisaa uga leexatay tii soo socotay maba ahaynba dukaankayba ku jirtaaba naagta diinta meeshay uga degto marka mashaakilaadkiisii dhibaatooyinka aad bay marka u badan yihin midda afraad maxaa la yidhaahdaa albanaat walow biwaxda gabdhaha waa mashaakilaadka adduunka halba ha ahaatay hadday kula dhalato walaashay halkaa wax la taagnayd iyo walaashaad ha ahayd iyo islixsay halkaa maraysa iyo macnaha gabdhaha ayaguna waxay ka mid yihiin shadaa'idda adduunka mashaakilaadka marka saa darteed imtixaanka waxaa loo baahan yahay kan aakhiran in aad yaad loo xasuusto in ilaahay subxaana wa tacaala laga baryo inuu ilaahayna gudbiyo ilahi subxaana wa tacaala in aad aad loo weydiiyo waad u jeedaan rasuulka istaqfiruu liaqiikum was'alu llahu altafbiid fainahu al'aan yus'al haddaa su'aal la weydiina haddaa imtixaan laga qaadaa aan qish lahayn aan wax lahayn malaa'igkaa qaadaysaa aad i looga cabsanaayo korbii dhibaato leh qabriga mashaakil adag buu markaa leeyahay ilaa rasuulku u dhahay qabrigu damnuu leeyahay waa cabsi qofkii saa loo dhigo hal mar buu ka cabsiinayaa hadduu qof badbaadi lahaa sacad baa ka badbaadi lahaa canug yar oo saqiiroo la'aasibuu uu dhaafi waayey marka hore waa in lagu waabsadaa marka hore qeyb laguga siiya hal mar kabacdina u kala bixiya marka damigaasna markaa wuu leeyahay ilah subxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga inuuna waafajiyo qobuuraha iyo su-aalooyinkan inuu ilaahay na badbaadiyo wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam